بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رsuuل الله وعلى آله وصaحبه أجمعين وبعد waxaan ku ballansanayn inaan bilowno risaaladii ahayd xadiiqaة التصريف في cilmi الصرف laakiin in shaء allah intaanan matniga gudagelin waxaan ka hormarinaynaa muqadimo ku saabsan cilmiga sarfiga muhimna ay tahay inuu ogaado yani markaasi ardaygu culimaduna way tilmaamaan wax markaa la yidhaahdo almabaadi alcashara oo funuunta marka la bilaabayo waxay sheegaan mabaadi ama muqadimaad yani markaa u noqonaya hordhac <clears throat> muqadimaadkaas waa kuwa marka maxamed cali sabaan uu tilmaamay ina mabaadi'a kuli fanin cashara alxadu walmawduucu uma hamara wafadluhu wanisbat wlwaadic walismu listimdaadu xukmu shaaric masaa'ilu walbacdu bilbacd iktafaa waman dara ljamiic xaaza sharafa mabaadidaas ayaa insha allahu tacala wax ka mid ah tilmaami doonaa waxaan wa kale wax ka tilmaami doonaa mualifka iskale manduumada tarjamadiisana wax ka mid ah waa tilmaamaynaa insha allahu tacaala manduumadan xadiiqa tasriif la yidhaahdo waxay ku saabsan tahay cilmiga sarfiga sarfigan markay culimadu ka warramayaan waxay u tacriifiyeen laba dhinac xagga luqada sarfi maxaa la yidhaahdaa iyo xagga istilaaha culimada fannigan maxay u yaqaanaan yani markaasi sarf maxay u yaqaanaan xagga luqada marka laga hadlayo kelmadda asarf macaani badan baa loo isticmaalaa laakiin macaanideeda kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah in loo isticmaalo asarfu ama atasriif yani altaxwiil waاtagyiir altaxwiil iyo altagyiir baa ka mid ah macaanida loo isticmaalo waxaana ka mid ah yani markaasi taxwiilu taxwiilkaas tasriif الriyaax aayadda wuxuu inoogu sheegay wa tasriif الriyaaxi wالsaxaabi اlmusahari bayna الsama tasriifka waxaa loo jeedaa ay taxwiiliha min jihatin ilaa jihatin ukhraa in markaasi laga leexiyo dhinac oo dhinac kale loo leexiyo ayaa loo jeeda tasriif الriyaax marka kelimadda tasriif bimacnaa altaxwiil waاtagyiir ayaa xagga luqada loo isticmaalaa waxay ka mid tahay macaanida loo isticmaalo xagga isilaaxa iyada lafteeda culimadu markay tilmaamayaan kelmadda tasriif ama asarf waxay sheegaan macaani ama tacaariif bay tilmaamaan tacaariiftaas waxaa ka mid ah cilm biusuuli tucrafu biha abniyaة اlkalimaati اlcarabiya wa axwaaluha alatii laysat bicraabin walaa binaa waxay ku tacriifiyaan cilmigan waa cilmi cilmiga sarfigu waa cilmi biusuulin ay biqawaacid waa cilmi qawaacid wata weeye qawaaciddaas oo tucrafu biha bisababiha sababkeeda waxaa lagu garanaya lagu baranayaa abniyat اlkelimaat dhismaha yani markaasi kelmadaha carabiga ah abniyat اlkelimaat alcarabiya kelmadaha carabiga abniyadooda macnaa awsaantooda iyo miisaankooda kelimaadka carabiga iyo axwaashooda axwaashaas iyo abniyadaas oo aan ahayn alati laysa biicraabin walaa binaa icraabna aan ahayn binana aan ahayn waxay kaloo yidhaahdaan ay ku tacriifiyeen culamada qaarkood takyiirun fii binyati اlkelima ligaradin macnawiyin aw lafdiyin waxa weeyaan isbedel ku dhacaya yani kelmadda binyadeeda dhismaheeda isbedel ku dhacaya wey muxuu ugu dhacaya isbedelkaas ujeeddo xagga macnaha ah ayaa laga leeyahay ama ujeeddo xagga lafdiga ah ayaa laga leehay oo marka isbedelkan lagu samaynayo imaa ujeedo waxaa laga leehay xagga macno ayaa markaa saa loo yeelaya in la helo ama markaasi waxaa la doonayaa ujeeddo markaa xagga lafdiga ah ayaa la doonayaa ujeeddada xagga markaasi macnawiga ah waa sida taniyada oo taniyadu waxay soo gudagelaysaa tasriifka ama sarfigay soo gudagelaysaa matalan kelmaddii muxamed bay ahayd haddii la doonayo in la tilmaamo laba maxamed muxamedan baa la odhanaya marka kelmadda isbedel baa ku dhacay isbedelkaas binyada kelmadda ayuu ku dhacay icraabna ma ahan binana ma ahan isbedelkaa ku dhacay marka ujeeddada loo yeelay waxaa weeyaan liqaradin macnawi oo waxaa la doonaya kelmaddu inay laba qof ku dhacdaa la doonaya baynamaa marka hore ay ku dhacaysay hal qof ay ku dhacaysay ayib jamaci baa la mid ah oo masalan rijaal rajulun mufrad buu ahaa rijaal marka yani sidaa la yeelay isbedel baa kelmaddii ku dhacay isbedelkaasi waa garadun ujeeddada loo samey waxa weyaan ligaradin macnawi ujeeddo xagga macnaha ayaa la doonayaa oo waxaa la doonayaa kelmaddii in markaasi ay jamac ku dhacdo ayaa la doonayaa waxaa la mida yani markaasi in daraba ama darbi ayaa waxaa la ohanayaa daarib iyo madruub iyo daraab ayaa loo bedelaya ayib darbigu wuxuu ahaa kelmad bay ahayd oo asalkii ah waa la bedelaya waxaa loo bedelaya daarib waxaa la doonayaa oo sidaa loo yeelaya waxaa la doonayaa macno aysan tusinaynin darbigu in laga faa'iido oo ah mid wax sameeyey darbigu wuxuu ahaa xadadkii buu ahaa garaaci buu ahaa haddii la doonayo inaan ka keeno kelmaddaasi kii wax garaacay daarib baan odhanaya markaan doonaya inaan ka keeno kii la garaacay madruub baan odhanaya markaan doonayo inaan ka keeno garaac badane daraab baan odhanayaa markaan doonayo inaan markaasi ficilkii ka keeno dara baan odhanaya whaakada waa isbedel kelmad isbedel baa ku dhacay isbedelka waxaa loogu sameeyey liqaradin macnawiyin waa qarad iyo ujeedo xagga macnaha ayaa saa loo yeelay ayib waxaa kaloo loo keenayaa oo isbedelka kelmadda loogu samaynaya in la helo ama ujeeddadu waxay noqonaysaa ujeedo xagga lafdiga ah ujeedo xagga lafdiga ah sida yani markaasi qawala waxaa la ohanayaa qaala isbedel baa ku dhacay oo qaala la yidhi ayib waxaa la doonayaa yani kelmaddan markay tahay qawalo lama isticmaalo asalku qawalo ha ahado lakiin lama isticmaalo waxaa la isticmaalaa qaala marka liqaradin lafdiyin ayaa isbedelkan loogu sameeyey kelmaddii qawalo ahayd ayaa qaalo la yidhi isbedelka maxaa loogu sameeyey liqaradin lafdi waayo qawalo lama isticmaalo oo qof haddaad ku dhahdo qawala muxamadun inuu kufa waa laga inu kufahmi waayaba qawala muxamadun lakin marka haddaado qaala muxamadun markiibuu ku fahmayaa waayo midda la isticmaala waxay tahay qaala muxamed qaala la isticmaalaa waxaa la mid a ah haza asalkeed wuxuu aha hazawa isbedel baa lagu sameeyo haza baa la yihi haza ayaa la yihi maxaa loo leeyahay oo loogu sameeyey ligaradin lafdiyin ayaa saa loogu sameeyey ayib waxaa la mida ah baaca asalkeedu bayaacu ahaa isbedel baa lagu sameeyo baaca la yihi maxaa loogu sameeyey ligaradin lafdiyin waayo bayaca waa la la garan baaba suurtagalaba oo waxaa la isticmaala baaca la isticmaalayo bayaaca lama isticmaalo marka takyirun fi binyati اlkelima ligaradin macnawiyin aw lafdiyin waa isbedel ku dhacaya kelmada dhismaheeda ayuu ku dhacayaa dhista kelmadda ayuu ku dhacayaa ayib maxaa loogu sameynaya isbedelkaas ujeedo xagga macnaha ah oo macnaha marka hore aadan haynin ayaa la doonayaa inaad soo kordhiso ama qarad lafdi ah oo kelmadda waxaa la doonayaa lafdigeedii in markaa isbedel lagu sameeyo ayaa la doonaya xaggaasi waa xagga tacriifka kelmadda xagga luqada iyo xagga markaas isilaaxa culimada fanigan dejiyey nashada cilmigan markay culimadu ka warramayaan waxay culimmadu yidhaahdaan markii hore naxwaha iyo sarfigu maysan kala socnayn aslan aslanna in qawaaciddan la dejiyo ama naxwo ha noqoto ama sarfi ha noqote sababta keentay waxay yidhaahdaan waa markay carabta iyo cajamku isdhex galeen carabta iyo cajamku markay isdhex galeen ayaa loo baahday in la helo qawaacid la raaco leanna waxaa dadkii waxaa markaasi soo galay islaamkii dadaan markaasi luqadda carabiga u dhalan dadkaa carabta aan ahayn asalkoodii waxay u baahan yihiin qawaacid ay raacaan dariiq ay raacaan bay u baahan yihiin kadalika eh, futuuxaadkii markii eh, muslimiintu ay dhulkii gaalada furteen oo bilaad ulcajam ay furteen oo halkaa ay degeen yani markaasi oo ay isguursadeen been alcarab walcajam waxaa soo baxay dad markaa luqadii aan markaa si fiican ufahmayin baa soo baxay si markaa dadka luqadii loo ilaaliyo ayaa waxaa la dejiyey qawaacidda naxwaha iyo midda sarfiga iyo kuwa la midka ah ayib marka sababta keentay in la dejiyo taasay ahayd dacfi ku dhacay luqadii ayaa markaa keensatay marka markii hore maysan kala socnayn naxwaha iyo sarfigu maysan kala socnayn sibaweyhi oo ka mid a ah culimmadii markaasi wax ka qoray naxwaha wuxuu qoray kitaabku ku magacaabay alkitaab kitaabkiisaas naxwana waa ku sugan yahay sarfina waa ku sugan yahay ma kala saarin alkitaab baa la yidhaahdaa naxwihi sarfi waa isku jiraan wuxuu dhintay sibaweyhi boqol iyo siddeetanki hijriga ayuu dhintay waa qarnigii labaad dhexdiisa qarnigii labaad aakhirkiisa ayuu dhintay sibaweyhi raximah اllahu tacaala marka nashadiisu saasay ahayd oo way isku dhex jirtay yani qawaacidda carab ee naxwaha iyo kuwa sarfiga way wada socdeen oo maysan kala socnayn ayib waxaa markaa si gaar ah ciddii ugu horeysay oo si mustaqil ah ooga soocda naxwihii wuxuu ahaa sheekha la yidhaahdo abu muslim mucaad alharaa ninkaas ayuu ahaa ninka ugu horeeyey oo markaasi eh, si gaara markaasi u saara cilmigan sarfiga wailaa markii hore wuxuu ahaa cilmi markaasi naxwaha ku dhex jira marka eh, taasna waa cidda ugu horeysay oo markaas si gaara u samaysa mucaad alharaa wuxuu dhintay taarikhdu markay ahayd boqol siddeetan iyo toddobadii hijriga yani waa qarnigii eh, labaad dhexdiisa ama aakhirkiisa weeyaan siba weyhba wuxuu ka dambeeyey toddoba sano ayuu ka dambeeyey sibaweyhi ayuu toddoba sano ka dambeeyey cilmigan ama markaas sarfigu muxuu ku saabsan yahay muxuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa yani markaasi afcaasha yani markaasi mutasarifkaa iyo asmaada mutasarifka ah ayuu ka hadlayaa afcaasha tasarufaysa oo gadgadoobaysa sida daraba yadribu daarib madruub daraab afcaasha tasarufka samaynaysa daraba yadribu idrib kataba yaktubu uktub afcaasha noocaas tasarufka samaynaysa ayuu ku saabsan yahay iyo asmaada alasmaa اlmutamakina asmaada mutamakinada la yihaahdo labadaa shay buu sarfigu ku saabsan yahay labadaa shay buu ka hadlaya ayib ibn malik wuxuu ohanayaa xarfu washibhu min الsarfi beri wma siwaahumaa bitasriifin xari xaraf iyo xaraf waxaa la midkaa ah. min asarfi beri sarfi beri bay ka yihiin xaraf la geray xaraf waxa shabaha muxuu yahay xaraf waxaa shabaha alasmaaء اlmabniya wاlafcaal اljaamida labadaasa shabaha xaraf marka xaraf iyo asmaada yani markaasi hayru mutasarifada ah afcaasha jaamidada ah iyo asmaada markaasi mabniyaadka ah intaa midna sarfi kama hadlo sarfi wuxuu ka hadlaa alasmaaء اlmutamakina iyo alafcaal almutasarifa labadaa shay ayuu ka hadlaa kama hadlo asmaada acjamiga ah asmaada mabniga sida damaairta iyo asmaa shari asma istifhaam asma ishaar asma mawsuul kama hadlo afcaash jaamidkaa sida layse iyo casa iyo kama hadlo xuruufta kama hadlo marka alafcaal اmutasarifa walasma almutamakana wuxuu kaloo ohanaya ibnu malik wahuwa min alxarfi washibihi imtanac waman yusarif maa siwaahuma yuac wuxuu ka ohanaya kitabkiisa kaafiyada wuxuu ohanaya xaraf iyo xaraf markaasi waxa la midka ah sarfi waa ka mamnuuc sarfi shaqo kuma leh waman yusarif maa siwaahumaa yuac qofka tasriifiya yani wixii ka soo haray xaraf iyo xaraf wixii shabahaa qofka tasriifiya qofkaasi waa la adeecayaa oo warkiisa waa la maqlayaa bimacnaa sarfi ayaa gelaya ayuu ujeedaa marka mawduucu sarfina waa labadaa shay weeye faa'iidadiisu maxay tahay cilmigan haddii la barto maxaa laga faa'iidayaa faaidadiisu waxaa weeyaan yani markaasi in kaladka laga nabadgalo oo qawaacidda naxwaha marka la barto iyo qawaacidda sarfiga marka la barto waxaa laga faa'iidayaa yani markaasi alcismatu min alkhaطأ in markaa khata kelmadihii loogu dhawaaqo in laga nabadgalo taasaa laga faa'iidaya culimo badanna way tilmaameen ahmiyadda markaasi iyo qiimaha uu leeyahay fannigan waxaa ka mid ah ibn malik raximah اllah kitaabkiisa la yihahdo ijaazu tacriif fi cilmi tasriif wuxuu ohanaya ibn malik faina tasriifa cilmu tatashawaqu ilayhi اlhimam اlcaliya cilmiga sarfigu waa cilmi markaasi ay u hanqaltaagayso alhimam اlcaliya himamka markaasi sare dadka hanka sare leh ayaa u hanqaltaagaya oo jecel markaa inay fanigan iyo cilmiga inay bartaan way u hanqaltaagayaan wuxuu odhanayaa wayaftaxu min abwaabi naxwi maa kaana muqlaqan wuxuu kuu furayaa sarfigu abwaabta naxwaha kuwii muqlaqa ahaa oo xidhnaa wuu kuu furaya sarfigaa kuu furaya wayufasilu min usuulihi maa kaana mujmalan naxwaha usuushiisa yacni kuwii mujmalka ahaana asagaa kuu faahfaahinaya kuwii duuduubka naxwaha ahaa asaga ku faahfaahinaya marka inuu yahay cilmi markaasi muhimah ayuu tilmaamaya saasoo kale sheekha la axmed ibnu cali ibn mascuud kitaabkiisa almaraax wuxuu ku tilmaamayaa yani markaasi wuxuu odhanayaa iclam ana sarfa um اlculuum waxaad ogaataa sarfigu inuu yahay culuumta inuu hooye u yahay wanaxwa abuuha naxwuhuna aabbu u yahay marka naxwihii iyo sarfigii ayaa midna wuxuu ka dhigay hooyo midna wuxuu ka dhigay aabbu ka dhigay ayib sababta hooyo looga dhigay waxaa weeye yani hooyadu ilmuhu hooyadiis markay yani dhib ku yimaado ama uu dhib dareemo xagga hooyadiis uu cararaa kelmadahan carabiguna meeshay u noqonayaano marjic u ah waa sarfiga weeyaan sarfigaa marjic u ah oo kelmadda haddii la garan waayo macnaheeda waxaa la ohanaya bal horta asalkeeda hala eego asalkeeda muxuu ahaa asalkeeda marka la helo ayaa kadib markaa macnaheeda la ogaanaya marka wuxuu ku sheegay sarfigu inuu yahay um اlculuum naxwuhuna inuu yahay abuuhaa saasuu ku sheegay asiyuuطi raximah اllahu tacaala isaga laftiisu wuxuu tilmaamay wuxuu yhi tasriifku faina man faatahu cilmuh faatahu اlmucdamu qofka cilmiga sarfigu uu dhaafo bimacnaa aan baran waxaa dhaafay mucdamkii cilmigu uu dhaafay yani cilmiga mucdamkiisii uu dhaafay kadib tusaale soo qato wuxuu yidhi لأnna naqulu wajada wa hiya kelimaة mubhama wajada oo ah kelmad mubham ah waxaan ohanaynaa haddii la tasriifiyo waxaad ohanaysaa maalkii markaad ka warramaysa wujdan wajada wujdan waa maalkii wey almaal baadidii luntay waxaad ohanaysaa wajada wijdaanan baad ohanaysaa wajada wijdaanan baad ohanaysaa qadabkii caradii waxaad ohanaysaa mawjidatan wajada mawjidatan wajada wuu carooday mawjudatan caro xusnigii iyo murugadii waxaad ohanaysaa buu yidhi yani markaasi wajdan wajada wajdan waa murugadii weeyaan kadalika wuxuu ohanayaa buu yihi alqaasid liljaair qaasid buu ohanayaa markuu ka warramayo qofka jaairka oo markaasi xumaanta sameeyey jaair wuxuu ohanayaa qaasid kii caadilkan wuxuu ohanayaa yani markaasi almuqsid buu ohanayaa marka macnihi wuxuu isku bedelayaa markastoo kelmaddii eh, tasriifkeedu isbedelo macnuhu waa isbedelaya qaasid iyo muqsid waa laba kelmadood min aqsata aya ayaa laga keenay labaduba aqsata fa huwa muqsid iyo qasata fa huwa qaasid qaasidkiina wuxuu noqday bimacna jaa'ir yani muqsidkiina wuxuu noqday bimacnaa alcaadil ayuu noqday bimacna alcaadil ayuu noqday marka eh, wuxuu isku badbedelayaa yani macaanidu waxay isku badbedelaysaa bitasriifi alkelimaat marka suyuuti raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay qofka markaa cilmiga naxwahan uu dhaafay faatahu mucdam mucdamkii iyo badankii yan luqadii way dhaaftay waayo kelmaddaas keligeed ayaa waxaa laga keenay intaasoo kelmadood oo macaani kala duwan leh ayaa laga keenay xukumka in la barto maxay noqonaysaa in la barto culimadu waxay yidhaahdeen waa fardu kifaaya fardu kifaaya waxaa weye hadii la helo cid kaloo barata haddii la helo uu kaa dhacaya fardu kifaaya ayib oo waxaa loo qaybiyaa furuuda aqsaamta loo qeyb waxaa ka mid ah fardun kifaa'i iyo fardun cayni kifaa'igu marka waxaa weeyaan waa shayga haddii cid kale ay samayso adigu kaa dhacayo cayni laakiin muxuu yahay waa midka qof kasta laga doonayo maala asalaatu cala janaaza waa fardu kifaa'i haddii la helo dadkii cid ku tukata meydkii dembigii waa ka dhacaya intii kale laakiin haddii la waayo aasimiin bay noqonayaan laakiin salaadihii shanta ahaa qof kasta waa laga rabaa qof ohan karo hebel baa markaa iga kaafinaya ma jirto marka barashada cilmigani wuxuu noqonayaa fardu kifaaya ayuu noqonaya oo ummaddii haddii la helo cid garanaysa inta kale waa ka dhacaya laakiin qofka doonaya inuu fasiro kalaam ullah wa kalaamu rasuulihi inuu barto markaa waajib buu ku noqonaya cayni buu ku noqonaya maxaa yeeley kelmado badan waxaa laga yaabaa inuu qalad ka sheego hadduusan sarfigii garanaynin sarfiga hadduusan garanaynin inuu qalad ka sheego been ka sheego ayaa dhici karta nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay yani markaasi man kadaba calayhi mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar qofka markaasi eh, si camdiya ugu beenshe yani ugu been abuurta naarta booska kulaha u diyaar garoobo marka qofku inuu halis ku galo ayaa dhici karta marka xaalka noocaasoo kale culimadu waxay leeyihiin waajib buu qof ku qur-aankii fasirayey kii xadiidka fasirayey inuu yaqaano yani markaasi sarfigii waajib bay ku noqonaysaa xaggee laga soo qaatay waxaa laga soo qaatay oo istimdaadkiisu uu yahay yani markaasi kalaam alcarab ayaa lagala soo baxay kalaamul carab ayaa lagala soo baxay intaasi waa mqadimaadka culimmadu markaasi ay tilmaamaan oy tahay ardaygu inuu markaa wax ka ogaado waxaa kaloo muhima oy tahay inuu qofku ogaado almiisaan asarfi kelmadda markaasi carabiga sideebaa loo miisaama marka inaan tilmaanaydna waa muhim sida la garanayo qolo kasta oo hawl ama shaqo qabata waxay leeyihiin waxay wax ku miisaamaan kuwa markaasi dharka iibiyaa waxbay wax ku miisaantaan wax ku qiyaastaa maradan cabirkeed inta uu yahay yani markaasi waxay yaqaanaan ama isla isla isla garanayaan yani qaab mucayan ah ama dariiqo mucayan ah ayay isticmaalaan shay mucayan ay isticmaalaan ayib kuwa waxyaalaha kala iibiya waxbay isticmaalaan nimanka sarfiyiintu waxay leeyihiin waxay ku magacaabeen almiisaan sarfi miisaan yani markaasi kelmadihii la saarayo marka miisaanka la saaro baad kelmadda ogaanaysaa markaasi yani miisaankeedii iyo waxa ay tahay miisaankaasi waxay u isticmaalaan fa iyo cayn iyo laam bay u isticmaalaan markay wax miisaamayaan fa iyo cayn iyo laam bay u isticmaalaan fa iyo cayn iyo laam marka la keeno waa facala facala ayuu noqonayaa marka waxay fa iyo cayn iyo laam oga cabirayaan yani eh, fa iyo cayn iyo laam marka la isku keeno kelmaddu facalay noqonaysaa culimadu waxay leeyihin wax kastoo qofku uu sameeyo waxaa uu noqon karaa facala oo ku rimoobi karaa qofku hadduu istaago waxaa la odhan karaa facala bimacnaa facala qiyaama istaag buu sameeyey waxa uu sameeyey facala lagu sifaynka lagu sheegi karaa ficil baa lagu sheegi karaa ayib hadduu wax cuno waxa uu sameeyey ficil baa lagu sheegi karaa ayib hadduu hadduu socdo hadduu istaago hadduu fadhiisto hadduu seexdo kullu hada waa ficil ficil buu sameeyey marka saasay u doorteen maadaama ay tahay kelmad shaamin ah oo qofku wax allo wuxuu samaynaya koobaysa oo markaasi shamlinaysa taasay u doorteen culamada qaar waxay leeyihiin maya waxay facala u doorteen makhaarijta xuruftay ka soo qaateen oo fa-da waxay ka soo qaateen shafateynka caynkana waxay ka soo qaateen xalqiga laamkana waxay ka soo qaateen lisaanka ka soo qaateen ayib makhaarijta xuruufta yani la yaqaano waa shan makhaarij caama iyo makhaarij khaasa loo qaybiya makhaarijta caamka waa shan wey waa aljawfu walxalqu waa walisan washafatan walkhayshuub marka shantaasi waxaa ugu mug oo xuruufta badankeedu markaasi eh, asalka usii ah waa saddex weeye saddexdaas maxay yihiin waa xalqiga iyo lisaanka iyo shafataanka marka min xaraf bay ka soo qaateen xuruufta kasoo baxaysa xalqiga yani markaasi mid bay ka soo qaateen kuwii shafateenkana mid bay ka soo qaateen kuwii lisaankana mid bay ka soo qaateen saasay marka marka laisku keeno saddexdii kelmadood saddexdii xaraf fa iyo cayn iyo laam saasay markaa u doorteen sidaas ayay u doorteen ayib waxay ka dhigeen saddex xaraf afar xarafna kamay dhigin lanna kelmadaha carabiga saddex xaraf keliya maaha afar way noqdaan shan way noqdaan lix way noqdaan toddobana way noqdaan saddex bay ka yani ka dhigeen leanna waxay leyihin kelmadaha carabigu saddex bay u badan yihiin kelmadaha carabigu saddex kuwa iyo kuwa afarka ah kuwa shanta ah kuwa lixda ah saddexda kuwa baa ugu badan marka kelmad saddex xarafah saasay markaa usoo qaateen haddaba marka la miisaamayo kelmad marka la miisaamayo miisaan la saarayo waxaa laga bilaabayaa kelmadaasi imise xaraf xuruufteeda ad waa imise xaraf dayib saddex xaraf hadday noqoto saddexda xaraf oo weliba wada asal ah hadday noqdaan xarafka hore waxaa laga cabiraa fa xarafka labaadna waxaa laga cabiraa cayn ka saddexaadna laan baa laga cabiraa maalan waxaa lagu yidhi waaad waxaad miisaan saartaa kataba kataba waa saddex xaraf saddexdu waa wada usuul oo wada asal kaafka waxaad ku beegeysaa fa'da ta'dana waxaad ku beegeysaa caynka ba'dana waxaad ku beegeysaa laamka kataba marka waxay noqonaysaa alaa wasni facalay noqonaysaa alaa wasni facala kharaja ayaa lagu miisaan saar kharaja waxaad oranaysaa khad waxaad ku beegeysaa fada radan waxaad ku beegeysaa caynka jiimkan waxaad ku beegeysaa laamka marka muxuu noqonaya kharaja alaa wasni facala waxaa lagu yihi farixa miisaan saar farixa farixa waxaa loo miisaamaya awal waxaad ogaataa xarakada la xarakaynayo facala xarakada la xarakaynayo waxay raacaysaa hadba waxa miisaanka la saarayo si u xarakaysan yahay baa loo xarakaynaya faraxa markaan miisaan saarayno fada waxaan ka cabiraynaa fa raadan waxaan ka cabiraynaa cayn xada ugu dambaysana lam baan ka cabiraynaa laakiin xarakadii waxaan waafajinaynaa sida farixa marka farixa calaa wasni esh waxaan odhanaynaa facilaan odhanayna calaa wasni facila ayaan odhanaynaa karuma ayaa lu miisaan saar karuma waxaan odhanaynaa karuma ka koowaad waxaan ka cabiraynaa fa ka labaadna cayn ka saddexaadna laam aan ka cabirana karuma calaa wasni faacula ayaa la ohanaya sida u arakaystaa loo arakaynaya waxaa la mida ah, waxaad miisaan saartaa fahmun fahmun misan sa fahmun xarafka koowaad fa baad ka cabiraysaa xarafka labaadna cayn baad ka cabiraysaa xarafka saddexaadna waxaad ka cabiraysaa lam baad ka cabiraysaa lakin waxaad u arakaynaysaa midda miisaanka la saarayo say u arakaysantah marka fahmun muxuu noqonaya markaasi faclun baad ohanaysaa faclun fahmun calaa wasni faclun ayib waxa uu yihi waxaad miisaan saartaa fakidun fakidun miisaan saar bal fakidun fada waxaad ka cabiraysaa fa khadan waxaad ka cabiraysaa cayn daalkana waxaad ka cabiraysaa maxay laan baad ka cabiraysaa lakin waxaad u xarakaynaysaa siduu u xarakaysan yahay fakidun maka maxaad ohanaysaa fakidun calaa wasni faciilun baad ohanaysaa faciilun halkaasi waa haddii kelmaddu ay tahay saddex xaraf saddexduna wada usuul yihiin waa arki doonaa asal iyo waxaan asal ahayn maxaa lagu kala gartaa saddexduba asal hadday yihiin saasaa miisaanka loo saaraa sidaas ayaa miisaanka loo saaraa maalan waxa lagu yidhi waxaad miisaantaa shurbun wasal shurbun shurbun waa saddex araf oo wada asal waxaan u xarakaynaynaa eh, markaan da aan ka koobaad fa'an ka cabirno ka labaadna aan cayn ka cabirno ka saddexaadna aan laam ka cabirno sida uu xarakaysanya shurbun baan fa iyo caynkii laamkan u xarakaynaynaa marka shurbun muxuu noqonaya alaa wasni fuclun buu noqonaya waxaa la mida ah ibilun ibilun xarafkood maxaa laga cabirayaa fa ka labaadna cayn ka saddexaadna laab waxaan loo xarakaynayaa sidii uu ibil u xarakaysta marka maxa la ohanaya ibilun calaa wasni ficilun ficiilun baa la ohanaya kutubun miisaan saar baa lagu kutubun ayib waxaan u wasnaynaa xarafka koobaad fa baan ka cabiraynaa ka labaadna cayn ka saddexaadna laab baan ka cabiraynaa sidii baan u xarakaynaynaa kutubun calaa wasni fuculun ayuu noqonayaa halkaas waa hadday kelmadu tahay saddex xaraf hadday tahay saddexdan wada usuul yihiin ayib waadix weeye xarakadana waxaad waafajinaysaa midka miisaanka la saarayo baad waafajinaysaa midda labaad waxaa weye kelmadu haddii afar xaraf ay tahay afartuna wada usuul yihiin waa afar xaraf afarta wada asal zaaid kuma jiro wada usuul see miisaanka loo saaraya waxaa miisaanka loo saaraya miisaanka maxaa lagu miisaamaya awalan fadiya caynkii laamki waad keenaysaa xarafka kood fa baad ka cabiraysaa ka labaadna cayn baad ka cabiraysaa kasna xadna baad ka cabiraysaa miisaankii uu kaa dhamaaday kelmaddii mise xaraf iyadu waa afar xaraf waxaa laazima marka inaad xaraf afraad keento laamka baad mar labaad soo celinaysaa laamka baad laba laabaysaa waxaa lagu yihi waxaad miisaantaa daxraja daxraja waa imisa xaraf waa imisa xaraf waa afar xaraf waa daal iyo xa iyo ra iyo jiib daxraja daalka maxaan ka cabiraynaa fa xaadana maxaan ka cabiraynaa dax faba waxaan ka cabiraynaa cayn raadana maxaan ka cabiraynaa laam jiim baa soo haray laam labaad usoo celi daxraja calaa wasni faclala siay u xarakaysantahay daxraja baa loo xarakaynaya faclala daxraja calaa wasni faclala soo waadix waxaa lagu yihi waxaad xarakaysaa jacfarun jacfarun waa imisa xaraf waa afar xaraf afarta wada usuul markaan miisaan saarayno jiimka waxaan ka cabiraynaa fa caynkana waxaan ka cabiraynaa cayn baan ka cabiraynaa fada waxaan ka cabiraynaa laam raadana laam baan ka cabiraynaa jacfarun wuxuu noqonaya calaa wasni faclalun waad ohanaysaa faclalun halkaasna hadday kelmadu tahay rubaaciy usuul waa afar xaraf afartooda usuul qaabkaasna marka miisaanka loo saaraya hadday kelmadu noqoto shan xaraf shantuna ay wada usuul yihiin taasi waxaa gaar u leh markaasi asmaada gaar u leh oo ficilku usuushiisu imaa waa saddex xaraf imaa waa afar intaa kama bato markuu usuul wada yahay laakiin asmaada waxaa ka mid a qaybo wada usuula oo haddana shan xaraf ah kelmad waa shan yani eh, kelmad shan xaraf ah oo shantuba usul ay wada yihiin waxaa leh asmaadaa leh asmaada ayaa laga helay wuxuu noqon karaa tusaale kelmad yani markaasi shan xarafa oo wada usul waa sida jaxmarishun jaxmarish waa islaanta weyn baa jaxmarish la yihahdaa jaxmarishun jaxmarishun jaxmarish waa imisa waa jiim iyo xa jax iyo miim iyo ra iyo shiin jaxmarishun waa shan xaraf wey shantaa xaraf ka kood waxaan ka cabiraynaa fa jiimka jaxaadan maxaan ka cabiraynaa cayn jax ma miinkan maxaan ka cabiraynaa laam soo adx maaha jaxmari raadana maxaan ka cabiraynaa laam kelmaddii maanta waa shan xaraf laamki baa mar saddexdaad soo celinaya marka markaan fa iyo cayn labada hore ka cabirno saddexda dambe saddex laam baan ka dhigaynaa saddex laam ayaan ka dhigaynaa marka jaxmarishun calaa wasni faclalilun jaxmarishun calaa wasni esh faclalilun ayaan marka miisaanka ku saaraynaa waxaa inoo soo haray kelmaddu hadday tahay fiiha ziyaada intaa waxaan kaga soo baxna iyadoo wada usuula iyadoo saddex xarafa oo wada usuula iyadoo afar xarafa oo wada usuula iyadoo shan xarafa oo wada usuula qaabka miisaanka loo saarayo waxaa inoo soo haray haddii kelmaddu ay markaasi ay noqoto mid ziyaado wadata usuul keliya maahan xuruuf dheeraada ah ku jirta oo asalka kelmadda aan ka mid ahayn see baa la yeelaya dayib waxaa loo kala qaadayaa ziyaadadaasi inay meesha asal ku leedahay iyo inaysaan kulahayn bimacnaa xuruuftan usuusha ah xaraf ka mida la ziyaadiyey oo kelmadda laba xaraf oo isku mida ku jira mid waa asal midna waa zaa'id waxay ka cabiraan takraaru aslin bay ka cabiraan kelmaddii asalkeedii baa mar labaad soo celiyey laakiin markan dambe waa zaa'id see baa la yeelaya arrinku sidaa hadduu yahay waxay leeyihiin waxa laga cabiray yani asalka waxa laga cabiray baa zaaidka laga cabiraya asalka waxa laga cabiray ayaa zaaidka laga cabiraya ayib sida maalan waxaa lagu yihi jalbaba miisaan saar jalbaba jalbaba waa imse xaraf waa imise xaraf jalbaba waa imise waa afar labadaba mid baa dheeraada ah. asalku muxuu ahaa jalaba ayuu ahaa jalaba isagoo jalaba ayaa ba lagu kordhiyey badani marka maxay tahay maxariftiisu madax banaan ba mase waa mid asal la soo celiyey wey asal meesha ku jira mar laba la soo celiyey jalbaba markaan miisaanka saarayno inta hore waa waadix oo jiinka fa baan ka cabiraynaa laamkana cayn baan ka cabiraynaa labada ba midda horena waa asale waxaan ka cabiraynaa lam baan ka cabiraynaa jiinki waxaan ka cabirnay fadi jal eh, laamkana waxaan ka cabirnay cafan jiinka waxaan ka cabirnay fadi laamkana waxaan ka cabirnay caynki labada ba ta horena waxaan ka cabirnay laamki baan ka cabirnay bada dambe waxaan eegeynaa ma asal soo noq noqdaybaa mase keligeed bay kelmadda ku tahay ma eh, asal badi hore asal bay ahayd tanna waa zaaid idan kelmadda waxaa ku jira laba xaraf oo isku mid ah oo midna asala miduna eesh zaaid ah lanna asalkii jalab uu ahaa tani dibbay ka timid dibbaa jalbaba laga keena badan laga keenay idan ba'daa wixi aan ka cabiray baan ba'dan kalena ka cabiraya ba'da hore asalka maxaan ka cabiray laam baan ka cabiray soo maha tanna laam baan ka cabiraya marka maxay noqonaysa jalbaba calaa wasni faclala ay noqonaysaa jalbaba calaa wasni faclala ayay noqonaysaa waxaa la mid ah callama callama waa cayn iyo laba laama isku shidan iyo miim wey labada laama isku shidan markaan kelmadda wasnayno caynka falaan ka cabiraynaa labada laam ka hor maxaan ka cabiraynaa cayn baan ka cabiraynaa miimka dambana maxaan ka cabiraynaa laam baan ka cabiraynaa dayib haddaba kelmaddii waxaa ku jira xaraf dheeraad ah laakiin waxay isku jinsiyihiin mid asalah asalka wix laga cabira laga cabiraya asalka maxaan ka cabirnay asalka waxaan ka cabirnay muxuu ahaa cayn baan ka cabirnay kana cayn baa laga cabiray waa la shidayaa callama calaa wasni facala ayaa la ohanaya callama calaa wasni facala ayaa la ohanaya waxaa la mid ah taas yani markaa shamlala shamlala waa lamid oo jalbaba iyo shamlala iyo dhamaan waa isku mid weeyaan bihada namad baa la marinaya marka kelmaddu ziyaaday wadataa laakiin ziyaadadan xarafkan zaa'idka mid asal ah oo isagoo kale ayaa meesha ku jira asalka wixii laga cabiraya asna laga cabiraya asalka hadduu fa'da dhaco kanna fa baa laga cabiraya asalka hadduu caynka dhaco cayn baa laga cabiraya yani kii zaa'idka ahaa asalka hadduu laamka dhaco asalka wa laga cabiray baa asma laga baan baa laga cabiraya kii zaaidka ahaa waxaa soo haray kelmadda zaaid baa ku jira xaraf dheeraada ku jira laakiin asal meesha kuma leh sowaadix maha asal meesha kuma leh sidiisaa logu dhawaaqaya maala waaa l waxaad miisaan saartaa daarib daarib miisaan saar baa lagu yii daarib daarib daadku waa asal ra-duna waa asal ba waa asal laanna darbi buu asal ku ahaa darbi daad iyo ra iyo ba buu ahaa asalku daarib marka maxaa dheeraad ku ah alifsana dheeraad ku ah aliftan maadaama aysan kelmadii asalkeedii ka mid ahayn sideedaa loogu dhawaaqaya markaan miisaanka saarayo sideedaa loogu dhawaaqaya daarib daadka fa ka cabir radana cayn ka cabir ba'dana laam ka cabir alifkana siisa ugu dhawaaq daarib calaa wasni faacil buu noqonaya faacil qaatil baa la mida ah. qaatil alifku waa dheeraad faacil baad ohanaysaa haddii laba kelmadood oo wada zaa'id ah laba xaraf oo wada zaa'id ah ayaa kelmaddii ku jira laba xaraf oo wada zaa'id ah baa kelmaddii ku jira labada xaraf midna asal meesha kuma leh maxaa la samaynaya sidoo loogu dhawaaqaya waxaa lagu yihi waxaad miisaan saartaa mansuur mansuur mansuur miinka hore waa zaa'id wowga dambena waa zaa'id waxaa ka asala ah yaani markaasi nuunka iyo saadka iyo ra-da ka asala ah. sawaadix maaha nuunka fa ka cabiraynaa ayib saadkan cayn baan ka cabiraynaa ra-dan la baan ka cabiraynaa miimkan zaaidka meesha asal kuma leh ayib wowganna waa zaaid meesha asal kuma leh labadan see la yeelaya marka zaaidka sidoo loogu dhawaaqaya marka maa ohanaya mansuub calaa wasni mafcuul baa la ohanaya mafcuul baa la ohanaya waxaan loo xarakaynaya kelmadda sida uu xarakaysan yahay midka miisaanka la saarayo si u xarakaysan yahay ayaa loo xarakaynaya waadixo umalaynaya ayib marka takraaru kelmadii haddii zaaid ku jiro zaaidkaas hadduu yahay asal soo noqnoqday wixii laga cabiray asalka laga cabiraya haddii zaaid ku jiro oo meesha asal uusan kulahaynna sidiisaa markaa loogu dhawaaqaya ha noqdaan laba xaraf ama ha noqdo hal xaraf ama ha ka bataan istakfara istakfara ayaa lagu yihi miisaan saar hamzadu waa zaaid siinkuna waa zaaid ta'duna waa zaaid saddex xaraf soo ma waxaa ka asala fa'da iyo haynka iyo ra'da afara yani ista haynka iyo fa'da iyo ra'da ayaa ka asala istakfara saddexdan zawaaidda ah midna meesha asal kuma leh see la yeelaya marka marka miisaan la saarayo sidoo logu dhawaaqaya istakfar calaa wasni istafcala la ohanaya istafcala waxaa loo xarakaynaya siduu asalku u xarakaysnaa kelmadda la miisaamayo ayaa loo xarakaynaya intaas waxa weeyaan yani ziyaado hadday kelmadda ku timaado waxaa jira waxyaalo ay tahay muhim inaad ogaatid isbedello markay ku yimaadaan kelmaddii axyaananna miisanka waxbaa laga bedelaya axyanan waba lagama bedelayo maalan haddii kelmadii wax laga xadfo kelmaddii waxbaa laga xadfay marka miisaanka la saarayo waa la xadfaya asalka waxbaa ka xadfanaa waxbaa yani marka miisanka la saarayo waa laga xadfaya maalan waxaa lagu yiri waxaad miisaan saartaa qul asalku wuxuu ahaa qawalu ahaa qawala ayuu asalku ahaa maanta maxaa ka jooga qawala maanta maxaa ka jooga maxaa ka jooga laba xaraf qaafka iyo laamka meesha maxaa ka maqan caynkii baa ka maqan qul qawalo asalku maantana waa qul meesha xadaf baa dhacay kelmadd waxbaa laga xadfay marka miisaanka saarayo yani kaa maqan ma sheegayo kaa meesha ka maqan ma sheegayo miisaankuma sheegayo soo waadix maaha marka qul asalkii qawal ay ahayd qaafku xageebuu yaalla ma kelmadda awalkeeduu yaalla ma dhexduu yaalla ma aakhirku yaalla awalku yaalla soo maa qaafka laamkun xageebuu yaalla aakhirku yaalla soo ma ayib haddaba meesha maxaa ka maqan qul baa meesha taal asalkiina qawalu ahaaye xarafka maqan waa kee ma kii awalka mase kii aakhirka mase kii dhexe kii dhaaa maan haddaba markaad miisaanka saaraysid ka dhaxaad tuuraysaa ka dhaxa maaa laga cabiri jiray caynka waad tuuraysaa haddii lagu yihah marka qul miisaan saar maaad ohanaysaa ful baad ohanaysaa sawaadix maaha ful baad ohanaysaa ayib waxaa ka mid ah waxaa lamid ah bic waxaa lagu yihi miisaan saar asalka wuxuu ahaa bayaca asalka muxuu ahaa bayaca ayib iclaal baa ku dhacay amarkii wuxuu noqday bic buu noqday markuu bayaco ahaa badu xagee bay taale dhexda mase awalka mase aakhirka awalkay taalay caynkuna xaggee buu yaalay aakir aakhirku yaal soo maahay ayib haddaba xarafka maqan waa kee muxuu xarafka maqan waa kee kii dhexda yaal soo maha oo markaasi ya ayaa maqan markaan miisaanka saarayo miisaanka waan xadfaya xarafkii yani xarafka maqan oo meesha ka maqan waan waan ka xadfayaa marka waxan ohanaya bic calaa wasni fil baan ohanaya waxaan u xarakaynaya kan miisaanka la saarayo suu xarakaysan yahay ayaa loo xarakaynaya fil baad ohanaysaa fil waxaa l waxaad miisaan saartaa qultu qultu miisaan saar baa lagu yihi qultu qultu waxaan idhi asalku muxuu ahaa qawalo soo maahay maxaa meesha kaka maqan cayntaa maqan soo maaha xarafka dhexaa maqan xarafka xadaf ta'dan waa zaa'id waa dheeraad kelmad dheeraad bay ku tahay sidaa loogu dhawaaqayaa xarafkii cayntana xadaf marka maxay noqonaya qultu fultu baad ohanaysaa fultu baad ku keenaysaa waa kelmadda hadduu xadaf ku dhaco miisaankina waa laga xadfayaa kelmadda haddii shad uu ku jiro kelmaddii kelmadda shad baa ku jira ayib shadkaa lama eegayo asalkii intaan la shidin baa la eegaya maala waxa l yidhi waxaad miisaan saartaa shadda shadda miisaan saar baa lagugu yidhi shadda asalka wuxuu ahaa shadada buu ahaa shadada qaacida ku qumtayoo shaday noqoto asalka laakiin shadada facaala ayuu ahaa shadada ayuu ahaa markaan miisaanka saarayo shadda shadka waa ka ilaalinaya asalkii baan ku miisaamaya asalkiisii marka shadda calaa wasni maxaad oranaysaa calaa wasni faclaad oranaysaa markay shadada ahayd baad miisaanka saaraysaa laakiin shadka maanta eegi maysid jadka maanta saarna eegi mayse waxaa la mid ah ishtadda miisaan saar baa lagu yidhi waxaad ohanaysaa ishtadda iftacala ishtadda iftacala ayay noqonaysaa waxaa soo haray kelmaddii haddii markaasi waxaa la mid a ah tan oo kale kelmad iclaal baa ku dhacay qaacidaa ku qumtayoo kelmaddi iclaal baa lagu sameeyey iclaal ayaa lagu sameeyey ayib iclaal binaqli ayaa lagu sameeyey sida qawala iclaal baa ku dhacay oo qaala la yidhi bayaca iclaal baa ku dhacay oo baacaa la yidhi soo waadix marka eh, marka lagu yidhaahdo qaalo miisaan saar isbedelka maanta ku dhacay eegi maysid asalkii baad eegeysaa qaalo asalkeed muxuu ahaa qawalo soo maha qawal miisaan saar marka maxay noqonaysaa facala marka qaala oo calaa wasni facalaad ohanaysaa isbedelka maanta ku dhacay eegi maysid ayib asalkii baad miisaamaysaa qaala waxaa la mid a ah qaama asalka muxuu ahaa qawama qawama eh, waxaad ohanaysaa marka calaa wasni facala ayaad ku keenaysaa isbedelada noocaas hadday yimaadaanna qaabkaas ayaa loola dhamaya marka miisaanku ma adka haddii aad fahamtid qawaacidda qaabka wax loo miisamay hadaad fahamtid yani markaasi ma adka eh, kitaabka sheekha iska leh magaciisu waa cabdiraxmaan ibnu axmed waxaa ku qoran kitaabka cabdiraxmaan ibnu axmed alkaslaan alkudali waan sheegnay yani waxaa loo jeedaa waa meeshii uu ku dhashay baa loo nisbaynaya waa magaalo magaceed ama tuulo magaceed wey waa godlo wey godle marka godle ayay markaasi u qoreen laakiin asalku waa godlo weeye waa magaalo waa tuulo waa miduu ku dhashay sheekhu laakiin taxriif baa lagu yar sameeyey soomaali ahaan waa godla weeyaan waxay ku taallaa way ka mid tahay gobolka bakool waxayna u dhowdahay magaalada la yihahdo xudur bay u dhowdahay oo markaa magaalo madax u ah yani gobolkaas almaqdashina waxaa loo nisbaynayaa muqdishoa loo nisbaynaya almaqdashi waa nisba ilaa maqdishu azaylaci zaylaci waa magaalada macruufka la yaqaano laakiin qaarkood waxay tilmaamayaan harar meesha la harar oo macruufkaa yani magaalada harar la yihahdo etoobiya ka mid ah oo markii dambe uu yimid aaggaasa ah waxaa la ohan zaylac maadaama halkaas uu joogay manduumadanna markii uu nadminayay wuxuu joogay harar buu joogay saasa marka loogu nisbeeyey zaylac loogu nisbeeyey zaylacda macruufkaa yani maahan bay leeyihiin ayib waxaa dhici kartaba inuusa imaanba zaylac saasay tilmaamayaan magaaladiisi ama beledkiisi buu ku qaatay culumta yani markaasi mabaadi اculuum buu ku qaatay kadibna wuxuu u safray xaggaas iyo maqdisho ayuu u safray wuxuu u safray xaggaas iyo maqdisho marka halkaasuu cilmigii ka sii waday muddona uu ku maqnaa halkaas muddo markuu ku maqnaa ayuu dib ugu soo noqday magaaladiisii ama tuuladiisii godle laakiin wuxuu la kulmay halkaa marka wuxuu kaga tegey xaas iyo caruur buu kaga tegey xaas iyo caruur ayuu kaga tegey laakiin wuxuu soo noqday iyadoo markaasi laba hablood u dhalay tii weyneyd ay dhimatay kadaalika gabadhiisii ama xaaskiisina la fasakhay oo laga fasakhay maadaama in badan uu maqnaa ayuu markaasi meeshii kusoo noqda waxaa u muuqata markaa inuusan meeshii uusan joogi karaynin kadibna uu ka soo tegey oo wuxuu soo aaday harar magaalada macruufka etoobiya ku taalla ayuu yimid halkaasuu marka wuxuu ku nadmiyey manduumadan xadiiqatu atasriif halkaasuu ku nadmiyey muddo markuu joogay wuxuu qabtay maka almukarama oo markaasi uu ku soo gutay fariidat اlxaj taqriiban markuu sanadku ahaa kun sideed boqol iyo toddobaatankii miilaadiga ayib iskama soo noqon markiiba laakiin wuxuu ka faa'iidaystay muddo xalaqaadkii yani markaa ka jiray xarameynka ayuu markaasi wax ka soo qaatay dib wuxuu ugu soo noqday hararbu dib ugu soo noqday wuxuuna ka bilaabay eh, tadriiskii uu waday iyo culumtii markaasi uu dhigayay ayuu markaasi ka bilaabay muddo markuu joogay ayuu isaga tegey sababta oga tegayna la garan mayo xagga iyo jigjigu qabtay magaalada macruufka jigjiga la yidhaahdo ayuu soo aaday muddo ayadna joogay kadibna wuu ka tegay jigjiga oo wuxuu aaday meel xagga koonfur ka xigta magaaladaas meel la yidhaahdo qalanquul ayuu markaa tegey halkaasa markaa lagu soo dhaweeyey meel markaa uu dego ayuu ka dhigtay halkaas ayuu wuxuu ka dhigtay maqar ayaduna markii dambe ku dhintay oo diba uguma noqon harar magaaladii uu ka yimidna diba uguma noqon wuxuu dhintay kun laba boqol sagaal iyo sagaashankii hijriga oo waafaqsan miilaadiga kun sideed boqol kow iyo siddeetankii miilaadigay waafaqsan tahay mualafaadka uu leeyahay saaxib almanduuma ama zaylaci waxaa ugu caansan kitaabkan xadiiqa tasriif fii cilmi tasriif kadalika wuxuu leeyahay sharaxa saaran oo fatxu latiif isagaa iska leh marka waa matni iyo sharax matnigu waa xadiiqa tasriif sharaxuna waa fatxu latiif wuxuu leeyahay saas oo kale sharax uu sharxay kitaabka la yidhaahdo xirz alamaani oo shaatibi uu leeyahay qira'aadkana wuu sharxay laakiin waa makhduud oo weli lama taabicin marka kolley kutubta la og yahay saddexdaa kitaab ayaa loo ogyahay xadiiqada iyo sharaxeeda wada socda iyo yani kitaabkaas uu u bixiyey tawdiixu lubaab almacaani sharxu xirz alamaani oo markaa ku sharxayo kitaabkii shaaibiyada ashaaibiyة limaam الshaaطibi oo qira'ad ku saabsanaa qasida waxaa jirta markaasi macruufa oo leeda cayniya oo markaasi isagu uu leeyahay cayn ku dhammaanaysa oo nebigii ku ammaanaya calayhi الsalaatu wasalaam laakiin nooca ma tasawuf iyo waxbaa ku jira isaguna firqada la yidhahdo yani azaylaciya waa sheekoodi wey oo qaadiriyadu firaq bay leedahay qaadiriyada firqada la yaqaanayaan qaadiriya la yihahdo suufiyada ah firqa ka mid oo la aلzaylaciya ayuu markaasi ayay ku abtirsata asay ku abtirsadaan oo aلzaylaciya waxaa loo nisbeynayaa cabdiraحmaan aلzaylaci baa loo nisbeynaya marka xagga muctaqadka yani wuxuu ahaa ashcari yan markaasi sufi ayuu ahaa kitaabkiisan ayuu ku caanbaxay yani marka xadiiqa tasriif wuxuu ku socdaa namadkii wuxuu ku socdaa namadkii iyo qaabkii laamiyat اlafcaal ayuu ku socdaa allaahuma farqa udhexey waxaa weeye xagga baxarka ayaa markaa farqi udhexeeya xagga abyaadda tana abyaad badan oo waa boqol iyo labayo konton bayd wey tani meesha laamiyat afcaal ay tahay yani markaasi boqol afar iyo toban bayd middan waa boqol iyo labaiyo konton bayd weeyaan xagga baxarka ku nadminayo ibnu malik baxrulbasiid buu ku nadmiyey laakiin yani zayrci wuxuu ku nadmiyey baxrurajas oo ah buxuurta midka ugu jilicsan oo ugu sahlan ayuu markaa ku nadmiyey marka dariiqadii uu maray ibnu malik ayuu marayaa xoogaa ziyaadaad waan ku dardaraya meelaha qaarkood laakiin haalibku yani waa ariiqadii uu maray ibnu malik ayuu markaa ku socdaa marka qofka fahamsan yani markaa kitaabkaas hore ama fahmayba yani kana waa iska fahmaya maadaama ay calaa namad waaxid ay yihiin waxaa sharax u noqonaya shuruuxaadkii laamiyada laamiyada kitaabta kutubta sharxaysay kana sharax bay u yihiin maadaama ay markaa isku qaab u socdaan qaala naadimu raximah اllahu tacaala qaala الfaqiru caabid الرaحmani almultaji lirabih الmanaani alxamdu lilahi اladي qad alhama wcalama الإnsana ma lam yaclama ثuma الصalaaةu والsalaamu sarmada عlى الnabiyi الhaashimiyi أxmada وآlihi وصaxbihi الsaadaati aswm الhujuudi والhiqaati wuxuu sheekhu lehi raximah الlah qaala الfaqiiru faqiirkii wuxuu yihi caabid الرaحmaani cabdالرaحmaan wuxuu yihi cabdiraxmaankii almultaji magan geliyey lirabbihi rabbigii magan geliyey rabbigii almanaani ay ilmuncimi ee nicmaynayey wuxuu yidhi alxamdu lilaah alxamdu jinsiga mahad kaa'inu lilaah allou sugnaaday allihii qad alhama ku ilhaamiyey yani markaasi khayrka addoommadiisa oo wacallama baray alinsaana insaanka baray maa lam yaclama wuxuusan aqoon uma salaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo salaadaas iyo salaamtaasoo sarmada joogto ah cala الnabiyi nebigii korkiisa ha ahaato nebigii alhaashimiyi haashim loo nisbeeyey axmeda axmed ahaa ama axmeda axmed korkii ha ahaato waaalihi wa calaa aalihi aal korkiisana ha ahaato salaadaa iyo salaamtaas iyo wa saxbihi saxaabadiisa aalkii iyo saxaabadii asaadaati madaxda ahaa asuwami markaasi soomayey alhujuudi habeenkii tukanayey wathiqaati markaas ahaa kuwa kuwii lagu kalsoonaa wuxuu ka bilaabay sheekhu qaala alfaqiiru caabid الraxmaani alfaqiir yacni isagaa isku jeeda ayib ay ilmuxtaaj baana loo jeedaa kii baahnaa weeye alluuna u baahan yahay waana sifo addoommadu dhan ay ku sifaysan yihiin yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraa'u ilى اllah yacni dhammaantiin rabbi baad u baahan tihiin oo cid ilaahay ka maarmi kartaa ma ay jirto marka tii buu isku sheegayaa inuu yahay faqiir rabbigii u baahan inuu hanuuniyo inuu xaqa tuso inuu u gargaaro inuu hanuuniyo intaa iyo inka badanba rabbiga ooga baahan yahay oo qof ka maarmi kara rabbigiis ma jiro yani markaa laxda ilbiriksi qofna kama maarmi kara rabbigiis marka faqiirkaas oo magaciisu yahay caabiduraxmaan cabduraxmaan weeye laakiin alifku wuxuu ugu darayaa beytka ayuu ka cabsanay ka jabo wa inamaa zaada alif fii dalika lilwasn wasanka dartiis ayuu alifka ugu daray caabid ayib wailaa fasmu lmusanifa cabdiraxmaan magaciisu waa cabdiraxmaan laakiin caabid alifka wuxuu ugu darayaa yani beytkii baa jabaya haddii marka alifka aan lagu darin ayib almultaji multajigu waa min laja ism faaciloo min laja laga keenay weeyaan min laja ilayhi ay laada bihi waa magan galay wey bimacnaa laada ayay la macnota wuu magan galay lirabbihi laamka bimacnaa ilaa weeyaan ay ilaa rabbihi rabbigiisuu magan gelaya almanaan ay kahiiru اlmani aladi huwa alancaam allaha maniga iyo gallada badan ayaa loo jeedaa almanaan alla gallada badnaa waxaa kaloo maniga loo isticmaalaa tacdaad الnacam nicmadoo la tirtiriyo oo qofkii markaa loo abaal sheegto ayaa lafteeda waxaa la yihahdaa maniga ya ayuha aladiina aamanuu laa tubطiluu sadaqaatikum biاlmani wاlأdaa marka maniga waxaa weeye galladii iyo qofkii wixii loo qabtay nicmadii loo galay in la sheeg sheego la tirtiriyo ayib macnaha dambe sida shaarixu tilmaamaya wuxuu leeyahay yani waxaa weeyaan waa madmuum weeye wahuwa bilmacna الthaani madmuum tacdaadu nicamkaasi waa la dhaleeceeyey aayaddaa ba inoo sheegeysaba laa tubطiluu sadaqaatkum bilmani waxyaalaha sadaqad qofku wuxuu la baxay waxyaalaha burinaya waxaa ka mid ah inuu qofku yidhaahdo waxaasaan ku siiyey waxaasaan ku siye waxaasaan ku siiyey imaam shaaficina waxaa laga soo wariyey inuu yihi lanaqlu الskri min qulali الjibaali axabu ilaya min minan الrijaali waqaaluu lii biana اlkasba caaru faqultu اlcaaru fii dili الsuaali fii duli الsu'aali lanaqlu sakri dhagxaan in laga soo naqliyo laga soo qaado dhagxaan waaweyn in laga soo qaado min qulali ljibaali buuraha meesha ugu sarraysa qulat ljabal waa meesha ugu sarraysa oo aclaaha weye buuraha dhaladooda iyo meesha ugu sarraysa in laga soo qaado dhagxaan waaweyn ayaan axabu ilaya layga jecel badany macnaa aan ka jeclahay min minan الrijaali raggu inay galad igu sheegtaan oo yidhahdaan waxaasaan kuu galnay waxaasaan kuu qabanay waxaasaan ku siinay waxaan ka jeclahay intaan markaasi buuraha aado inaan dhagaxaan soo guro wa qaaluu lii waxay igu yidhaahdeen buu leeyahay bianna alkasba caarun in la shaqaysto waa ceeb bay igu yidhaahdeen faqult waxaan idhi alcaaru ceebtu waxay ku sugan tahay fii dulli su'aali dilli baa qoran laakiin waa daal fii dulli su'aali su-aasha iyo waxweydiisiga dullinimadeeda taasaa markaasi ceeb ah laakiin qof shaqaystay ceeb markaasi kuma sugna kaas shaahidku waxaa weeyaan axabu ilaya min minan الrijaali waa minati minan waa jamcii mino weeyaan ayib marka almanaan bimacnaa kahiiru اlmani waa allaha markaa nicmeynta badan baa loo jeedaa muxuu yihi markaasi caabd cabdiraحmaan muxuu yihi wuxuu yihi alxamdu lilah waa maquul qowlkii weeyaan maquul qowlkii qaaladaas maquul qowlkeedii wey alxamdu lilahi buu yihi aladi qad alhama qad alhama alilhaam waxaa la yidhaahdaa waa talqiinu اlkhayri min allahi lcabdi in loo laqino oo loo sheego khayrka ilaahay inuu u sheego khayrka addoonkiisa kaasaa waxaa la yidhaahdaa marka ilhaam khayrkii baa la tusay weeyaan oo lagu ilhaamiyey kama hor imaanaysa buu yii sidaa haddii lagu fasiro ilhaamka aayadda faalhamahaa fujuuraha wa taqwaaha lanna muxuu ku fasiray sheekhu ilhaam waxaa weeyaan bu talqiinu اlkhayri khayrkoo laisku laqino oo laisku sheego oo alla u laqino addoonkiisa khayr ayuu ku koobay ayadduna maxay sheegtay faalhamaha fujuuraha wa taqwaaha fujuur iyo alla kacabsi labadu waa la sheegay marka iska hor imaan mayaan buu yidhi lianna alilhaama fi اlaayati bimacna atacliim baa loo jeedaa waa barid baa hadda loo jeeda aayadda faalhamahaa baray fujuurahaa faajirnimadeeda iyo wa taqwaaha alla labadu waa la baray naftii ayib oo waa la tusay oo waa loo kala caddeeyey marka labay kala yihiin taas marka waa atacliim wey middan aayaddu ay sheegayso middan sheekhu uu sheegay waxaa weeyaan ilhaamkii oo ah talqiin اlkhayri min allahi licabdihi wacallama اlinsaana maa lam yaclama allihii baray insaanka wuxuusan aqoon oo insaanku wuxuu yaqaan dhammaanta ilah baa baray ilaah ayaa baray ayib callama اlinsaana maa lam yaclam iqra ربka الأكرم الذي cلم بالqلم cلم الإنساaن mا lم يعلم cلم الإنساaن mا lم يعلم waa aيadib soo qaadanaya mا lم يعلمa ألفto aصلkeedu wuxuu ahaa nuن توkيid bu mا lم يعلمn ayuu ahaa nuن توkيid bay ahayd khaفiiفo ah nuن توkiidka khaفiifadan ah haddii فaتحة ay ka horeyso nuن توkiidka khaفiifada ah hadday فaتحة ka horeyso liskuna taago ألف baa loo qalbiyaa hadda يعلمn ayuu ahaa ayib nuunka nuun tawkiidka khafiif ay ahayd fadxana way ka horeysay beydna way ku dhammaatay marka cinda alwaqfi alif baa loo qalbinaya waabdilanha bacda fatxin alifan waqfan kamaa taquulu fii qifan qifa ibn maalik baa ohanaya waxaad u bedeshaa aliftii ahayd nuuntii ahayd nuun tawkiid khafifada waxaad u bedeshaa bacda fatxin hadday fatxo ay ka hormarto alifan alif u qalbi kamaa taquulu fii qifan qifan iyo yaclaman waa isku mid qifan waxaad ohanaysaa markaad waqfinaysid qifaa baad odhanaysaa oo nuunku u dambeeyey maadaama fatxay ka horeyso alif u qalbiyo qifaa dheh kamaa taquulu fii qifan qifaa marka asalkeedu nuun tawkiid bay ahayd khafiifaah laakiin alif baa loo qalbiyey bacda alwaqfi kadib wuxuu yani ku xujiyey sheekhu yani markaasi ammaan oo markaa ammaanayo iyo markaasi yani wuxuu tilmaamayaa ammaan iyo nabadgelyo joogto ah ha ahaato xamdalada gadaasheeda uma ay uma uma salaatu ay bada bada eh, bacda alxamdalati yani markaasi ilaa uma waxaa loo isticmaalaa tartiib maca ataraki ayaa loo isticmaalaa labada shay laisugu cadfayo way way kala horeeyaan wayna yani marka kala horeyn aada u kala fog marka xamdiga kadib ammaan iyo nabadgelyo joogto ah ha ahaato nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam korkiisa lafdiga sarmad bimacnaa daa'im baa loo jeedaa lakiin qaamuuska wuxuu qorayaa sarmadkaas in loo isticmaalo addaa'im waxaa joogtada ah kadaalika habeenka dheer sarmad baa la yidhaahdaa makaan yani markaasi hoos imaanaya magaalada xalab meel hoos imaata magaalada xalabna sarmadna waa la yidhaahdaa saddexdaa shay ayaa markaasi loo isticmaalaa makaan magaciis sarmad waa la yidhaahdaa daa'imka shayga daa'imkaa sarmad waa la yidhaahdaa habeenka dheerna sarmad waa la yidhaahdaa marka hadda laas wuxuu ujeedaa asarmada bimacnaa daa'iman joogto ah nebiga haashimiga ha ahaato korkiisa ayib nabiga haashimiga korkiisa ha ahaato oo nabiga awowgiisa loo nisbaynaya maxamed ibn cabdilaahi ibn cabdialib ibnu haashim waa min bani haashim ayib magaciisuna waa axmed oo min asmaa'i waxaa ka mid ah axmed qur-aankan waa lagu sheegay axmed iyo maxamed baa qur-aanka lagu sheegay salaada iyo salaamta lafteedu ha ahaato nebi maxamed aalkiisa alayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa aalkuna yani waxaa weeyaan cinda abi xaniifa waa banu haashim keliya wey nebi maxamed aalkiisu qaraabadiisu waa banu haashim ayib banu banu haashim iyo banu muطalib weeye cinda الshaafici raximah اllah culimadu waxay leeyihin hadii la ducaynayo sida mowdican oo kale ha laga dhigo كل kul man itabac wakul man aaman wakul mumin hala yihahdo wuxuu soo gudagelayaa aalu muxamedin calayhi الsalaatu wasalaam culamada qaar marka waxay kala farqiyeen haddii aalka laga dambeysiiyo atbaac laga dambeysiiyo iyo haddaan laga dambeysiin bay kala qaadaan waxay yidhahdeen haddii aalka laga dambeysiiyo atbaac aalku wuxuu noqonayaa yani qaraabadiisii mu'miniinta ahaa haddii laakiin aan laga dambeysiinin kulu mu'minin ayaa markaas soo gudagelaya wuxuu ku sifeeyey aalkiiyo saxaabadii saxaabaduna saxaabaduna waa la garanaya waa cid kastoo nebi maxamed la kulanta calayhi الsalaatu wasalaam isagoo mu'mina saasna ku dhinta wuxuu ku sifeeyey aalkiiyo saxaabadii labaduba inay yihiin asaadaad buu ku sifeeyey saadaadkuna waa jamcu saada jamcu saada ayib sayidkuna jamcu sayid saada waa jamcu sayid sax sayidkuna waa ra'iisu alqowm yani qowmka ninka madaxda u ah ninka ugu qiimaha badan ayaa sayid la yidhaahdaa nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam waa nebi aadam alayhi الsalatu wasalaam caruurtiisa ayuu markaa sayid u yahay ana sayid waladi aadam walaa fakra ayib ninka shaacirka wuxuu lahaa bibadlin waxilmin saada fii qowmihi اlfatى wakownuka iyaahu calayka yasiru yani wuxuu leeyahay bibadlin waxbixin iyo waxilmin dulqaad ayuu saada madax ku noqday alfatىa ninka dhalinyarada fii qowmihi qowmkiisa wa kownuka iyaahu adigu inaad noqoto ninkaas madaxda noqday calayka yasiru waa kuu fududa bimacnaa wuxuu le hadaad doonaysa inaad madax noqoto labadaa shay ha lagaa helo wax bixin iyo dulqaad labadaa ha lagaa helo labadaa haddii lagaa helo waxaad noqonaysaa sayidu qowmihi baad noqonaysaa wa kownuka iyaahu calayka yasiiru bibadlin wa xilmin saada fii qowmihi اlfataa wa kownuka iyaahu calayka yasiiru ayib wuxuu ku sheegay inay yihiin kuwo sooma suwam waa jamcu saa'im nuwam iyo suwam baa la yihahdaa jamcu saa'im wa jamcu naa'im nuwam wafucalin lifaacilin wa faacilah ayib maali wuxuu ohanayaa wafucalin jamcun yani markaas wafucalun lifaacilin wa faacilah faacil iyo faacila fucal baa lagu keenaa saa'im waa faacil suwam saa'imatin suwam fucal ayaa lagu keenayaa aalibin ulab wa aalibatin ulab waa jamcu tagsiirki weeye marka fucalkaasi waa jamcu tagsiir weeyaan marka suwam maaha loogama jeedo mubaalaqa loogama jeedo waa jamcu tagsiir waa kuwii soomayey weeyaan alhujuud waa jamcu haajid ayib jamcu jamcu hajuud huwa musali bileyl waa ka habeenka tukado weeyaan ayib ahiqaadna wuxuu ujeeda almawhuuqi bihim aan lagu kalsoon yahay wuxuu naadimku raximah اllahu taعaalى qaala alfaqiiru kii baahnaa wuxuu yihi caabid الraxmaan cabdiraxmaan wuxuu yihi cabdiraxmaankii almultaji magan geliyey lirabbihi rabbigii magan geliyey rabbigii almanaani ay kahiiru اlmani nicmaynta badnaa wuxuu yihi alxamdu lilaahi jinsiga mahad alxamdu jinsiga mahad lilaahi kainu lilah allay u suganta aladii allahaasu qad alhama ilhaamiyey bimacnaa u laqinay khayrka addoonkiisa oo tusay aladii allahaasoo qad alhama ilhaamiyey liman araada wa callama اlinsaana insaankiina baray maa shay buu baray lam yaclama u markaa uusan aqoon ayuu baray nabi maxamed alla wuxuu ku yidhi wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadl اllahi calayka cadiima allah wuxuu ku baray waxaadan aqoon buu ku baray uma salaatu amaan iyo wasalaamu nabadgelyo culimada qaarna raxmad bay ku fasiraan salaada laakiin waxay dhahdaan culimadu raxmo iyo in salaadi raxma lagu fasiro sax maaha maxaa yeelay yani fi aaya waxaa ku so aroortay iyadoo laisku soo cadfay ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma marka arrinkaa wuxuu tusinaya inay laba kale yihiin salaadda iyo raxmadda inay laba shay kale yihiin ayaa markaasi aayaddu tusinaysaa culimada qaar baa waa raxma lakin waa raxma khaasa waa raxmo gaar ahaaneed weeye uma salaatu amaan iyo wasalaamu nabadgelyo salaadaas iyo salaamtaasoo sarmadda joogto ah cala اnabiyi nebi korkii ha ahaato nebigii alhaashimiyi haashim loo nisbeeyey axmeda axmed korkii ha ahaato ama axmeda axmed ahaa wa aalihi wa calaa aalihi nebiga aalkiisa ha ahaato salaaddaa iyo salaamtaas korkiis ah, korkooda wa saxbihi wa calaa saxbihi saxaabadiisa korkooda ha ahaato aalkii iyo saxaabadii assaadaati madaxda ahaa dayib asuwami oo markaasi saadad saaday ahaayeen madax bay ahaayeen aalkiisa mu'miniintana waxay soo gudagelayaan saxaabaday soo gudagelayaan saxaabada ayay soo gudagelayaan kuwii markaas noolaa xilligiisii ayib asaadaati yani markaasi madaxda ahaa asuwami soomayey alhujuudi tukanayey habeenkii ahiqaati markaasi ahaa kuwa lagu kalsoon hadalkooda wbacdu intaa kadib ay bacda alxamdalah wasalaa wasalaam intaa kadib diitani urjuuzatun waa manduumo baxurajaz ah urjuda urjusadaasoo laqabtuhaa aan ku magacaabay xadiiqat tasriifi baan ku magacaabay qad naqaxtuhaa ayib urjusadaasoo qad naqaxtuhaa aan markaasi yani kala hufay oon tanqiixiyey oon yani markaasi habeeyoon hagaajiyey asأlu rabbi rabbi waxaan weydiisanayaa an takuuna inay ahaato naaficatan mid markaa wax taraysa liqaaطifin mid guranaya bihaa ayada himaaran midho guranaya midhahaasoo yaanacatan bislaaday wuxuu sheiku leh raximah اllah yaعni intaa kadib ammaantaas xamdiga iyo salliga iyo salaamtaa kadib tani waa urjuuzo the muxuu ishaarayaa haddii manduumada uu qoray laakiin muqadimadu ay dambeysay shay maxsuus ah ayuu tilmaamaya wuxuu leey the tan hortiisa taalla markaas oo muuqata waa maxsuus xawaasta lagu haleelayaa ayib waa hadday muqadimadu markaasi ay dambeysay oo nadmigu u horreeyey haddii laakiin muqadimadu ay horreysay nadmiguna uu dambeeyey inta kale shay markaa macnawi oo maskaxdiisa ku sugan macaanida maskaxdiisa ku sugan oo laakiin uu doonaya inuu nadmiyo laakiin weli usan nadmin ayuu tilmaamayaa di tan maskaxdeeda ku jirta urjuuzatun weeye urjuuza marka muxuu ku fasiray ay manduumatun min baxri rajas sagiirat اlxajmi waa manduumo baxrurajas ah baxrurajaskana waa buxuurta laga gabiya mid ka mida weeye lixiyo toban baxar baa laga gabiyaa mid ka mida waxa la yidhah baxrurajas mustafcilun mustafcilun mustafcilun xagga hore ah shadriga hore ah iyo mustafcilun mustafcilun mustafcilun sadrga sadriga dambe ah ayuu ku yimaadaa marka waa manduumo waa gabay manduumana yani waxay ka soo horjeedaa manhuur oo kalaag waxaa loo qaybiya nadmi iyo nahri nadmigu waa gabayga nahriguna waa hadalka caadiga marka waa urjuuzo bimacnaa manduumo weeye baxurajis ah oo xajmigeed u yarya wahiya miatun waثnaani wa khamsuuna beytan waa boqol iyo labiyo konton beyt weeye wuxuu sheekhu fafiihi targiibu ilaa tacaaiiha min jihati kowniha nadman waxaa ku sugan buu leeyahay isagaa odhanaya nadmiga sheekhale ayaa hareen sharxana leh waxaa ku sugan buu leeyahay hadalkaas jeclaysiin la jeclaysiinaya midka qaadanaya manduumada see loo jeclaysiinaya min jihati kowniha nadman inay gabay tahay oo gabay miyaa la jecel yahay nacam lianna anadma acdabu wa min annasri gabaygu wuxuu ka macaan yahay nasriga nadmiga nasriga nadmiga macaan wa min jihati kowniha min baxri rajaz iyo inay tahay manduumadani mid lagu nadmiyey baxrurajaz oo baxrurajasku buxuurta kale miyuu ka fiican yahay ayib wuxuu sheeku yihi liannahu ashalu min gayrihi waa ka fudud yahay buxuurta kale waa ka fudud yahay lidalika waxaa loo yaqaana ximaaru shucaraa baa dhahaa shucarada dameerkoodii maa nin kastoo gabay aan aqoon hadduu doonay inuu gabyo baxrurajis buu ka gabyaa ximaaru shucara soo waadix maaha ninka baxru طawiil iyo baxrulwaafir iyo markaasi baxrulbasiid iyo khafiif aan ka gebi karin wuxuu ka gebyi karaa markaasi wuxuu ka gebiyaa baxrurajis ayib waa afarayd ti lo ohan jir soomaliya oo kale weeyaan marka wuxuu leeyahay sheekhu xaggaa marka laga eegana waa baxar fudud oo buxuurta kale la mid maha wa min kowniha wa min jihati kowniha sagiiraة اxajmi dhan kalena yani markaa tarkiib tarkiib baa kaga suganoo wuxuu sheeku leeyahay xajmigeedaa yar faina lafda urjuuza daalaة calى اqilaةi curfan lafdiga urjuuza wuxuu tusinayaa inay tahay wax yar curfi ahaan iyo caadi ahaan saasaa la yaqaanaa marka intaasoo dhan baa lafdiga urjuuza ku sugan Eh, inay nadmi tahay inay markaasi eh, ay tahay baxrajas oo buxurta kale ka fudud inay tahay sakiiraة اxajmi mid aada u yar oo urjuza intaba laga qaadanaya laqabtuhaa waxaan ku magacaabay ayuu ujeedaa waxaan laqab iyo magac oga dhigay eh, ay isman mushciran bimadxiha magac waxaan oga dhigay xadiiqa tasriif tasriifka beertiisi weeye ayib tanqiix baanu ku sameeyey sheikhulehi waan kala hufay oo waan kala saaray waxaan ka dhigay mid markaasi mid yani markaasi xashwi laga ilaaliyey baan ka dhigay mid xashwi laga ilaaliyey ayaan ka dhigay qad naqaxtu ay hadabtuhaa wa safaytuhaa min alxashwi watatwiil waan tahdiibiyey waan saafi gareeyey xashwi iyo dheerayn ayaan ka saaray xashwa waxaan maqsuud ahayn waan ka saaray tatwiilna waan ka daayey wuxuu leeyahy madxu linsaani kitaabahu ila shekhu kitabka u amaanaya soo maha ayib allana wuxuu le falaa tusaku anfusakum huwa aclamu min ataqa tii buu marka jawaabaya wamadxu linsaani kitaabahu darbu min ataxadud binicma liman tacaطaahu insaanku kitaabkiis inuu ammaano waxay soo gudagelaysa waa nooc ka mid ah qofku nicmada ilaahay siiy ka waramo allana muxuu yihi wa binicmati rabbika faxadid ka sheekay nicmada ilahay ku siiyey marka waxay soo gudagelaysaa qofku inuu ammaano kitaabkiisu inay tahay nicmadii ilaahay uu siiyey inuu ka warramayo iyo in markaasi uu u nasteexaynayo yani waxa weeyaan cidda markaa baranaysa le kitaabkan waa kitaab muhime eh. kitaabkan hasii sii dayn kitaabkan baro ibn malik raximah اllahu tacaala kitaabkiisa alfiyada markuu nadminayey awelka wuxuu sheegay shan tilmaamood buu ku sheegay shan sifuu ku sheegay soo waadix maaha shantaas sifo wuxuu saa u yeelaya maaha inuu isxaysiinayo maaha wuxuu doonayaa in markaasi kitaabkii laga faa'iideysto maadaama kitaab saa u qiimo badan uu yahay oo sifaadka noocaasa uu leeyahay in laga faa'iideysto wastaciinu اllaha fi alfiya maqaasidu naxwi biha maxwiya naxwihi o dhan baa lagu koobay bu intii maqsuudka ahayd baa lagu koobay maqaasidu naxwi biha biha maxwiya tuqarib اlaqصى bilafdi muujazin watabsط اlbadla biwacdi munjazin wataqtadii rida bigayri sutin suktin faaiqatan alfiyat ibn mucdi shan tilmaamood buu ku sheegay marka waxay soo gudagelaysa min baabi nusxi inuu markaa u nasteexaynayo cidda doonaysa markaa inay barato kadibna ilah buu weydiistay yani markaas ilah baan weydiisanayaa buu yihi inay noqoto mid markaa naafica wax taraysa liqaaifin bihaa yani markaa midka guranaya yani markaasi xadiiqadan ka goosanaya miro markaasi bislaaday alyaanic waxaa weeyaan alyaanicu annaadij waa shayga markaa bislaaday weeyaan wuxuu sheeku raximah اllahu tacala wabacdu intaa kadib ditani urjuuzatun waa manduumo baxrajis ah manduumadaas urjuusadaasoo laqabtaho aan ku magacaabay xadiiqat tasriif aan ku magacaabay ayib oo ficilka la qaba mar wuxuu qaataa laba mafcuul buu qaataa ka hore toos buu qaataa laakiin ka dambe ayuu marna yani xarfujar ku gaaraa marna isagu toos u gaaraa waxay ohanaysaa laqabtu ibnii sacd اdiin walaqabtu ibnii bisacd اdiin marka marna baabuu yani markaasi ku tacadisiiyey marna wuxuu ku tacadisiiyey biduuni yani ficilka toos buu gaarsiiyey hadda mawdican oo kale labadii mafcuul toos bay u qaadatay laqabtuhaa haad waa kii hore xadiiqa tasriifna waa kii labaad weeyaan bixadiiqa tasriif in la yidhahdana markaasi waa suurtagal laakiin hadda beytka ka cabaya wa bacdu intaa kadib diitani urjuuzatun waa manduuma baxrajis ah urjuda urjuusadaasoo laqabtuha aan ku magacaabay xadiiqata tasriifi waxaan ku magacaabay xadiiqa tasriif aan ku magacaabay tasriifka iyo sarfiga beertiisi xadiiqadaasoo qad naqaxtuhaa aan markaasi saafi gareeyey oo xashwi iyo dhereyn baan ka saaray as'alu rabbi rabbi waxaan weydiisanayaa an takuuna inay noqoto hiya xadiiqadani naaficatan mid wax u tarta liqaaطifin midka goosanaya oo guranaya bihaa bilxadiiqa himaaran midha ka guranaya himaarkaasoo yaanicatan bislaaday midhaha bislaaday midka ka goosanaya bimacnaa midka baranaya ujeedaa ilahay inuu ku anfaco ayaan weydiisanayaa halkaa inoo joog wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifd illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online